aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa waa lidin og inaad tihiin geesiyiin cid walbana waa idin qirtay warkii gaalada wax kama jiraan wakhtigoodii wuu dhammaaday warkii gaalada wax kama jiraan wakhtigoodii wuu dhammaaday wadda walba ay soo maraana waxaa fadhiya walalaaheen wadda walba ay soo maraana waxafaniyaa walalaaheen wiilashoodii waxay ku dhigbaxeen wilaayadka waada oo idil wiilashoodii waxay ku dhigbaxeen wilaayadka waada oo idil warbixintooda waxay noqotaa waan ka adkaanay waana geysiyaa warbixintooda waxay noqotaa waan ka adkaanay waana geysiyaa wadamadoodiina kama soo baxaan ilama uu geesiga u tago wadamadoodiina kama soo baxaan ilama uu geesiga u tago warkii alla weyne wuxuu ahaa waxaa guusha leh mu'miniinta warkii alla weyne wuxuu ahaa waxa guusha leh mu'miniinta waxaan bogaadin u diyaynaa walaalaha oo aan jecel nahay waxaan bogaadin u diyaynaa walaalaha oo aan jecel nahay wuxuu risqigeena ku jiraa warmaheena hooskiisa wuxuu risqigeena ku jiraa warmaheena hooskiisa waaxidkayni waxaan weydiinaynaa ودارسائننا وذلو waaxidkayni waxaan weydiinaynaa wadarisaainona wdilo